بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب النعت ونعتق بابكي أين كغور بحنيني نعتق haddaba culimo waxaynu ka soo hadalnay nawaasikhu libtidaa waxyaabaha loo yaqaano nawaasikhu libtidaa waxyaabaha loo yaqaano ayaynu ka soo hadalnay haddaba nawaasikhu libtidaa maadaamay inoo dhammaadeen iyagoo saddex qaybooda kaana wa akhawaatuhaa iyo danna wa akhawaatuhaa iyo inna wa akhawaatuhaa hadda halkan waxaynu ku arki doonnaa tawaabicdii baynu bilaabaynaa tawaabicdii ama taabicii haddaba culima tawaabicda marka aan bilaabayno sheekhu nacti buu u horraysiiyey tawaabicdanina waa tawaabiculmarfuucaat kuwa la rafciyo kuwa taabica usii noqonaya weeye tawaabiculmarfuucaat marka aynu ka warbixinayno waa shan qodob waa nactiga oo tilmaan ah oo cashirkeenna maanta ah iyo sidaynu ognahay nasaqa ama cadfu nasaqa cadafka loo yaqaan oo ka labaad ah iyo cadafka loo yaqaano cadfulbayaanka oo ka saddexaada iyo tawkiidka iyo bedelka shantaa baab ayaynu halkan insha allahu tacaala ku arki doonaa qayb ka mida shantaba wada arki mayne shantaa qayb ka mida ayaynu halkan ku arki doonaa hadduu alla yidhaah haddaba sheekhu nacti buu usoo baabu baabunacti buu yidhi magac labaad baa jiro oo baabkani leeyahay waa sifo waxaa la odhanayaa baabu nacti ama baabu sifati labada baabba waa la odhan labada magac waxa wanaagsan in sifada la qaato oo aynu nidhaahno baabu sifati inaynu nidhaa ayaa wanaagsan baabu sifati ayaa wanaagsan baabu nacti waa laga fiican yahay sababtuna waxa weeyi khaaliqa iyo makhluuqa tilmaantooda sifo waa la yidhaahdaa khaaliq iyo makhluuqba tilmaanta ay leeyihiin waa sifo laakiin nacti marka aan ka warbixinayna nacti makhluuqa unbuu u gaar yahay oo nactu muxammadin sala allahu calayhi wasalam ayaa la yidhaah laakiin lama odhanayo nactullaahi caza wajalla lama odhanayo sifatullaahi baa la odhan yaa guda ballaadhan ama caansan nacti iyo sifo markaan doonayno sifadaa caansan waayo sifada ilaahay waa lagu tilmaamo sifatullah baa la waa loo idaafeeyaa makhluuqana waa loo idaafeeyaayo sifatu muxamed baad odhan halka nactiga dee makhaaliqa aan loo idaafaynayn makhluuqa un loo idaafaynayo sidaa darteed sifada ayaa wanaagsan in kitbaabu sifati uu yidhaa ayaa wanaagsanaan lahayd sifadu haddaba waa waxa caynkeeya ama nactigan uu hadda inuu sharxayo sheekhu waa waxa caynkeeya bal ila socda nuqad baan doonaynaa cashirka uu ka hadli doono inaan ogaano sifadu horta waa tilmaan intaa ogow waa tilmaan haddaba meeshaa waxaa lagama maarmaana laba qodob inay wada joogaan waa tilmaan iyo la tilmaame labadaas inay wada joogaan baa lagama maarmaana tilmaan iyo la tilmaame haddaan hadda is idhaahdo mobeelkan tilmaan waxaan odhanayaa mobeel madow ayaa hor yaala mobeel madow baan odhanaya aawo iminka tilmaantu mobeel madow markaan idhaahdo tilmaantu maxay noqonaysaa mobeel madow markaan idhaahdo waa madowga yaa la tilmaame ah markaa la tilmaamuhuna waa kee waa mobilka mobilka ayaa la tilmaame ah haddaba culima waxaynu ognahay nactiga iyo tilmaantu ismi bay u gaar tahay ismiga oo qura ayay u gaar tahay ficilka waa ka mamnuuc oo ficil lama tilmaamo xarafkana waa ka mamnuuc oo xaraf lama tilmaamo keliya asmaada ayaa la tilmaamaya taa waa inaan ogaanaa tilmaanta iyo la tilmaamuhu afar qodob inay iska raacaan ayaa lagama maarmaana afar qodob afar qodob bay iska waafaqayaan bal afarta qodob qora alicraab waa qodobka koobaad alicraab tilmaanta iyo la tilmaamuhu waa inay alicraab iska waafaqaan hadday iska khilaafaan alicraab waa khaladaynu luqadda ka galay tilmaanta iyo la tilmaamuhu maxaynu nidhi waa inay halkey iska waafaqaan baynu nidhi alicraab waa inay iska waafaqaan alicraab waa qodobka alicraab ah icraabtaasi waxay u qaybsamaysaa saddex waa rafco iyo nasbo iyo jer ama khafdo waa rafco iyo nasbo iyo khafdo saddexdaa inay iska waafaqaan waa lagama maarmaan waana icraab qodobka koobaad waa icraab oo saddexdaa noqonaya qodobka labaadna waa tadkiir iyo ta'niif ama jinsiga tadkiirka iyo ta'niifka waa inay iska waafaqaan tilmaanta iyo la tilmaamuhu kolka waa inay lab isla noqdaan ama dhadiga isla noqdaan laakiin waxaa luqadda khalad ku ah inaan midna lab ka dhigo midna dhadig ka dhigo inaan idhaa jaaa alcaaqilatu jaaa muxamedun alcaaqilatu luqa ma aha af carabi ma aha waayo muxamedun waa lab alcaaqilatu taadu xaggay uga timid markaa qodobka labaad waa inay iska waafaqaan baynu nidhi tadkiirka iyo taaniidka mid ahaan waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa inay iska waafaqaan ifraadka iyo taniyada iyo jamaca saddexdaa mid ahaan waa inay iska waafaqaan ama mufrad bay isla noqon ama musanay isla noqon ama jamac bay isla noqon waxaa la diidayaa inaan midna mufrad ka dhigo midna aan ka dhigo musane ama midna aan jamac ka dhigo midna musane ayaa la diidayaa gaar ahaan shardiga nactiga xaqiiqiga ayaa iska leh nactiga sababigaa maaha waa saddex qodobka afraad ee u dambeeya waa in tilmaanta iyo la tilmaamuhu ay macrifo isla noqdaan ama nakiro isla noqdaan macrifo ama nakiro hadaba toban qodob ayaan hadda idiin sheegay oo afar ka mid a iska raacayaan toban qodob oo afar ka mid a iska raacayaan tilmaanta iyo la tilmaamo ayaynu sheegnay away ah, tobanka qodob icraabku imise ayuu ahaa icraabku imisuu ahaa saddex buu ahaa jasma kuma jiro jasmaha ficilkaa la icraabaayo nactiguna ficilka ma gala dee jasma kuma jire saddexdii kale rafco iyo nasbo iyo khafda ama jar saddexdaas aynu icraabkii haynay maxaa inoogu soo xigay inay labyadhadig tadkiir iyo taaniif shan saw maxay noogu soo xigay ifraad iyo taniye iyo jamac saddexdaanayna mid iska waafaqaan sideed sow maaha ugu dambay waa inay macrifiya nakiro mid iskula noqdaan toban tobankaa afar kamida inay isku waafaqaan baa lagama maarmaana nactiga xaqiiqiga ah haddaba culima waxaynu ogaanay casharka naxwaha ah ee nactiga lagu baranayo ujeeddada iyo hadafka laga leeyahay waa inaad ogaatid tilmaanta iyo la tilmaamuhu inay afar dhinac oo toban qodob ka mida inay iska waafaqaan lagama maarmaan inay tahay hadduu yahay nactigu xaqiiqi bal culima qodobka koowaad waa intay iska waafaqayaanoo afarta ah qodobka labaad ee cashirkeenna aan jecel inaan ka hadallaana waa maxay qodobka labaad een ka hadlaynaa waxa weeyi qaybaha uu nactigani yeelanayo nactigu qaybuu yeeshaa nactiga qaybihiisa ayaynu ka hadlaynaa qaybaha nactigu waa maxay markaa culima waxaa la ogyahay nactigu labuu u qaybsamaa nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya nactiga maxaa loo qaybiyaa nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya nactiga labadaasaa loo qaybiya xaqiiqi iyo sababi baa loo qaybiya haddaba daabidka aan ku kala garanayaa waa maxay xaqiiqiga iyo sababiga goormaan odhanayaa nactigani waa xaqiiqi goormaan se odhanayaa nactigani waa sababi ilan xaqiiqi iyo sababi baynu doonaynay inaan nactiga ogaano ka xaqiiqigaa iyo ka sababigaa inaan kala ogaano waxaad ogaataa culima waxaan ogaanaynaa haddaan shay tilmaamayo tilmaan shaygaasi uu leeyahayna aan ku tilmaamayo waa xaqiiqi haddaan shay tilmaamayo tilmaan uuna lahayn aan ku tilmaamayana waa sababi xaqiiqi iyo sababi intaasaa kaaga filan bal ka warrama maxaan idhi xaqiiqiga nactiga xaqiiqiga nactiga labaynu u qaybinay xaqiiqi iyo sababi baan u qaybinay xaqiiqiga maxaa lagu garanayaa baynu bal ii sheeg haddii tilmaanta aan ku tilmaamayo uu kala tilmaamayaa leeyahay waa xaqiiqi haddii kan la tilmaamayo tilmaantan aan ku tilmaamayaba uuna lahaynna waa sababi bal tusaale nasiix haddaba tusaale af soomaaliya markaynu helo ayaynu kaaf carabiga ana garan mobeelkaas aan tilmaamayo eeg hadda waxaan hayaa mobeel madow yaan tilmaamay mobilka tilmaantaan ku tilmaamayna waa maxay waa madowga madowga yaa iskale haddaba mobeelka laftiisaa iskale sow mobeelkaa madow kumaan odhanin okay waa xaqiiqi markaa mobel madow haddaan idhaa bal hadda u fiirso waxaan idhi haddana waxaan hayaa mobel gelkiisu madow yahay yaan tilmaamay markaan idhaa mobel gelkiisu madow yahay markaan idhaa yaan tilmaamay mobel gelkiisu madow yahay markaan idhaa mobilkaan tilmaamay mobilkaan tilmaamay mobel baan hayaa mobelka oo gelkiisu mobelkaan tilmaamaya culimo waayo gelyaa wax ku falayaba mobel baa loo baahan yahy in la ogaade mobel gelkiisu madow mobelkaan tilmaamaya maxaan ku tilmaamay madow baan ku tilmaamay madowga ma mobilkaa ah leh mise galkaa iska leh kolkaa nactigaasi waa maxay sababi war bal tusaale kale haddaan keeno waxaa laga yaabaa inay ardayda qaar yidhaahdiin tusaalayaadu maanaan fahmin waxaan idhi maalan waxaan arkay masaajid aad u dheer yaan tilmaamay hadda halkaa ah. masaajidka ayaan tilmaamay masaajid dheer markaan idhaa masaajidkaan tilmaamay maxaanan ku tilmaamay dherer dhererkan yaa iskale markaa masaajidka muuna xaqiiqi ahayn waa xaqiiqi kol hadduu tilmaantii yeeshay haddana waxaan idhi uun waxaan arkay masaajid mu'adinkiisu dheer yahay yaan tilmaamay hadda masaajidka maxaanan ku tilmaamay dherer baan ku tilma dhererka masaajidkaa le mise qofka mu'adinka ah muadinkaa leh kolka eeg nactigaasi ma xaqiiqi ba mise waa sababi dambe waa sababi ilan masaajid mu'adinkiisu dheer yahay haddaan idhaahdo nactigii sababi buu noqday masaajid isagu dheer haddaan idhaahdana nactigii muxuu noqday xaqiiqi buu noqday nactiga xaqiiqi iyo sababi baynu u qaybinaynaa marka aynu dhex gallo insha allah culima waxaa cashirkeenna inoogu jiri doona ama aynu arki doona dhinac kale shuruudaha nactiga markaynu doonayno ama axkaamta nactiga markaan doonayno nactigu laba qaybood inuu qaybsami doono labada qayboodu nactigu xagga qaybaha u qaybsami doonaa waxay kala noqonayaan eeg mushtaq shardi aynu ka dhigi doona kolkaa mushtaq eeg qiyaasi ah ama mushtaq maxaanku idhaahdaa sariix ah iyo muawal baynu u qaybin doonaa eeg nactigii waxna waa mushtaq waxna waa muawal baa lagu odhan muawalun bilmushtaq haddaba mushtaqa ah, waynu arki doonaayo shan qaybood baynu ka dhigi muawalkana laba qaybood baynu ka dhigi doonaa insha allahu tacaala tusaalayaashunbaa intaa iga duwanaanaya oo ii dheeraanaya culima bal cashirkaan u soo jeedsade tawaabicdu waa imisa tawaabicdu waa imisa shan shantaasi waa maxay nacti waa kow eeg nacti waa kow eeg cadfulbayaan waa laba cadfunasaq waa saddex bedel waa afar tawkiid waa shan saw shantaa maaha kitaabkeennu wuxuu ka tegi doonaa cadfulbayaanka kitaabkeennu yuu ka tegi doonaa ajruumigu cadfulbayaanka ayuu ka tegi doonaayo afarta kaluunbay noo dhigi doonaa insha allah shantaasay tawaabicda u qaybsamaan tawaabicda haddaba nactibaa u soo horreeyee maxaa loo soo horraysiiyey waxaa loo soo horraysiiyey haddaad jumlo ku hadal istidhaa bal u fiirso jumlaad ku hadal istidhi shantii taabicna inaad isku dartaa damacday shanta taabicba inaan sheegaan damcay yaa loo horraysiinayaa tawaabicda tawaabicda yaa loo horraysiinaya horta haddaan hadal ku hadlo shanta taabicba ay ku jiraan makaan doonaan horraysiini mise dariiq waajib igu abaa jira dariiq waajib igu abaa jira waxaa loo horraysiinayaa nactiga awal shay maxaan hadday tawaabicdu hadal ku kulmaan yaa loo horraysiini nactiga keenan uu sheekhu ka bilaabay waa sababta uu uuga bilaabayba yaa lagu xijisiini cadfulbayaanka bayaanka ayaa lagu xijisiini waa tallaabada labaad yaa lagu xijisiini tawkiidka waa tallaabada saddexaad tawkiidka ayaa ku xigi yaa lagu xijisiini bedelka waa tallaabada afraad yaa lagu xijisiini nasaqa cadfu nasaqa oo tallaabada u dambaysa ah sidaas ayaa loo tartiibini baabu nacti waa nactiga baabkiisii nactigii baynu halkan kaga warbixinaynaa annactu nactigu taabicun waa raace lilmancuuti ka la nactiyaynayo raacaya nactigu waa taabic waa raace yuu raacayaa markaa mancuudka ka la tilmaamayo ayuu raacayaa kolka ka la tilmaamayo mancuud baa la yidhaa ama mawsuuf baa la yidhaha labadaa magacba isagaa iska leh ka la tilmaamaya muxuu leeyahay mancuud ama hee ama mawsuuf mancuud iyo mawsuuf waa isku tilmaantuna waxay leedahay nacti iyo sifo ama nacti dheh ama sifadha yaana wanaagsanaa baynu nidhi ma nactigaa wanaagsan mise sifada sifada ayaa wanaagsan annactu nactigu taabicun wuxuu raacayaa lilmancuuti ka la tilmaamayo xagguu ku raaci afar dhinac afar dhinac buu ku raaci icraabka oo saddex ahaa mid ahaan buu ku raaci fii rafcihi rafcaha ayuu ku raaci waa inaan tusaaleeyo haddaba nacti iyo mancuud rafca isku raacay maxaan idhaahdaa jaaa muxammadun alcaaqilu waxa khalad igu ah inaan idhaa jaaa muxammadun alcaaqila waa layla yaabaya ama aan idhaa jaaa muxammadun alcaaqili haddaan idha waa layla yaabaya waa inay rafcaysku raacaan oon maxay idhaahdaa jaaa muxammadun alcaaqilu muxamed baa yimid muxamed kii caqliga lahaa nactigu welibana waa xaqiiqi markaa wa nasbihi nasbo ayay isku raaci maxay haddana isku raacayaan qodobka labaad nas isku raaciyo nactiguna mansuub buu noqon mancuudkuna mansuub buu noqon bal isna aan tusaaleeyo maxaan idhaahdaa ra'aytu muxammadan alcaaqila ra'aytu muxammadan alcaaqila muxamed kii caqliga lahaa baan arkay ra'aytu muxammadan alcaaqila muxamed kii caqliga lahaa waan arkay baan ku idhi alcaaqila waa nacti muxamedanna waa mancuud waxay isku waafaqeen ama ay isku raaceenna maxay ayuu noqonayaa ra'aytu muxamedan alcaaqila maxay isku waafaqeen nasbay isku waafaqeen wa khafdihi khafday isku waafaqi ama jarbay isku waafaqi hadday khafto isku waafaqayaan ama jar isku waafaqayaanna aynu tusaalayno bismillaahi illaahi ilaahay magiciisa allihii arraxmaani naxariisanayey ee arraxiimi naxariisanayey naxariista joogtada ah iminka yaa la tilmaamea ah, allah baa la tilmaamea ah, bismi illaah markaan idhaa arraiimina waa tilmaan arraxiimina waa tilmaan maxay isku waafaqeen arraxiimi iyo allaahi maxay isku waafaqeen arraxiimi iyo allaahi khafday isku waafaqeen ama jer bay isku waafaqeen arraxmaani waan ka tegey arraxmaani waxaan uga tegey waa mas'ala khilaafiya arraxmaani ragna waxay ka dhigeen nacti oo nacti waxay leeyihin araxati allahna waa mancuud alraxiimina waa nacti labaad allahii horena waa mancuudkii weeyi oo waxaa laga yaabaa mobeelkan laba tilmaamood inaan siiyo mobel madow oo gaaban miyaad aragteen mobel madow oo gaaban mobeelkii laba tilmaamood baan siiye ma arkaysaa maxaan ku tilmaamay madowna waan ku tilmaamay gaabni waan saddex baan siin karaa mobel madow oo gaaban oo ballaadhan ka warrama maad aragteen eeg inta tilmaamood tilmaantu way badan kartaa kolka hadaba bismi illaahi araxmaan araxiim ragga qaar baa qaba allah inuu yahay kala tilmaamayo arraxmaanina ay tahay tilmaanta koobaad arraxiimina ay tahay tilmaanta labaad oo waxay haddaad saa tidhaa arraxmaani iyo arraxiimiba waxay ku raaceen allaahida jar iyo khafdo ayay ku raaceen wa khafdo ayay isku raaci laakiin jasmihii ka warrama wa jasmihii ma odhan sheekhu uu ka aamusaye jasmaha wuxuu uga aamusay jasmaha ficilun baa la icraabi jiray nactiganina oo qura ayuu galaa ismiga oo qura ayuu galaa kolkaa jasmo iskuma raaci karaan wa tariifihi marifay isku raaci wa tacriifihi macrifay isku raaci macrifada siday iskugu raacayaan talo wa tacriifihi markaan idhaa laba shay oo macrifo isku raacaya waa inaad aragto waxaan odhanayaa jaaa aliyun alcaaqilu aliyun waa macrifo oo sidaynu ognahay waa calam alcaaqiluna waa macrifo oo albay wadata laakiin waxaa la diidayaa inaan idhaa jaaa aliyun caailun jaaa caliyun caaqilun ma jiro sheekh jaaa caliyun caaqilun ma jiro cali macrifo wuu yahay ee caaqilka maxaad macrifo uga dhigi weyday haddaba macrifadaaba garan mayne maxay ahayd macrifadu macrifadu maxay ahayd eeg iyadoo baab gaara in lagaga hadlo ay ahayd ayuu sheekhu maadaamu nactiga yidhi macrifiya nakira isku waafaqaan wuxuu jeclaystay inuu halkan kaga hadlo macrifadiiyo nakiradana cashir gaara ka dhigi maayo halkanuuba kaga hadlaya wa tacriifihi macrifayntiisa iyo wa tankiirihi nakirayntiisana waa inay isku waafaqaan macrifadiiyo nakirada ay isku waafaqayaan jaaa caliyun alcaaqilu haday nakiro isku waafaqayaanna waa maxay jaaa rajulun caaqilun jaaa rajulun caaqilun jaaa rajulun caaqilun waa la soconaa baan malay sheekh maxamed oo xalqatu zayd ibni thaabit ka socda sheekh maxamed isyaro taag insha allah ha nacam sheekha waxaan weydiinayaa hadalkaygaasi dhammaan wuu saxan yahay baan u malaynayaae waad i waafaqi ama waad i diidi bal sheekhu hainoo jawaabo waxaan idhi jaaa rajulun alcaaqilu khalad ma ku jira mise kuma jiro jaaa rajulun alcaaqilu ardayda dhammaan ka faa'iidaysta haa mise waa sax xagguu kaga jiraa khaladku allahu akbar jazaaka allah khayr rajulun waa nakiro sidaa darteed alcaaqiludan macrifada ah ee kala tilmaamayaana uu nakirada yahay isma waafaqsana waad saxan tahay maxay saxdu maxay noqonaysaa talow jaaa rajulun alcaaqilu haddaan sax ku idhaa ha waa inaan rajulka al ku darsadaa ama alcaaqilka aan asha ka jaraa eg waa inaana ka wada dhigaa ama aan macrifo ka wada dhiga waaya bal sheekh xabad kale aan kugu daro waad isaxday taase bal tu kale aan eego sheekha tu kale ayaanu dhiibayaa waxaan u malaynayaa tan inay saxan tahay waan u malaynayaa waan ka sii fikri bal horta ukaadi ha waan helay waxaan idhi ra'aytu caliyan alcaaqilu ra'aytu caliyan alcaaqilu haye iyada waxaan u malayn inaadan odhan karaynin waa khalade iyana waa khalad eh? waa yahay waa nin wax fahmay haye sheekh ra'aytu caliyan alcaaqilu xaggay khalad ka tahay ama rafcay isku raaci lahaayeen jazaaka allah khayr eeg ra'aytu caliyan caligii mansuub baan ka dhigay haddana alcaaqiludii baan goday ma iyagaa icraabka iswaafaqsan waxaynu iska ogeyn inay icraabka iska waafaqaan waa inaan maxay idhaahdaa saxa iigu sheeg haye alcaaqila jazaaka allah khayr culima maxaynu iska ogayn ifraadka iyo taniyada iyo jamaca maxaynu iska ogeyn ifraadka iyo taniyada iyo jamaca maxaynu iska ogeyn ama mufrad bay isla noqon ama taniya isla noqon ama jamac bay isla noqon laakiin waa nactigu hadduu xaqiiqi yahay hadduu nactigu sababi yahay weligii waa mufradun kala tilmaamaya hadduu doono musane ha ahaado ama jamacba ha ahaadee nactiga sababigu isagu weligii waa mufradun waan ogaanay halkaa inay ku kala baydheen sheekhu ka aamusay bal waa waxaan samaynaya sheekh ibraahim nacam xalqatu abi bakrin sheekh ibraahim bal su-aalanku weydiiyo sheekh ibraahim su-aasha aan weydiinayaa waxa weeye hadalkaygaasi ma khalad baa mise waa sax hadal baan doonaya inaan ku hadlo waxa weeye hadalkaasi eeg hadda ra'aytu rajulan kariimayni ra'aytu rajulan kariimayni khaladku ma xagga icraabka ah xagga icraabka maaha soo maaha ha hadda waad fiicanta maa sha allah hada bal isug maxagga nakiradiiy macrifada xaggaana maaha miya xaggaa muu ka saxan yahay ra'aytu rajulan karimayni waa yahay haddama xagga labkiiyo dhadigaa xagga labkiiyo dhadigana maaha way fogaatay ma jawaabtii bal haddii aan kuu daayo haddaa mayn wuu garanayaa wuu garanayaa ninkan haye haye ifraad iyo tatniir ra'aytu rajulan waa mufrad karimaynina labaan ka dhigay maxaan ama laba uga wada dhigi waay isax bal isagoo laba ah ra'aytu rajulayni kariimayni ama isagoo mufrada ra'aytu rajulan kariiman waa caynkaa weeye shukran jaziilan iska fadhiisa sheekh annactu nactigu taabicun waa taabic waa raace eeg taabicun waa maxay macnihiisu waa raace yuu raacayaa markaa annactu waa mubtade taabicunna waa khabar yuu raacayaa markaa mancuudka xagguu ku raacayana waynu soo sheegnay annactu nactigu taabicun lilmancuuti ka la nactiyaynayo ayuu raacayaa fii rafcihi xagga rafcaha ayuu ku raaci wa nasbihi xagga nasbaha ayuu ku raaci wa khafdihi xagga khafdihiisa ayuu ku raaci wa tacriifihi xagga macrifayntiisuu ku raaci wa tankiirihi xagga nakirayntiisuu ku raaci taquulu waxaad odhan qaama zaydun zayd baa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa wa qaama zaydun alcaaqilu wara'aytu zaydan zayd ayaan arkay zaydkii alcaaqila caqliga lahaa waa alcaaqila wa marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii alcaaqili caqliga lahaa marartu bizaydin alcaaqili wlmacrifatu khamsatu ashyaa waalmacrifatu macrifaduna khamsatu ashyaa waa shan shay macrifaduna shan qodob bay noqonaysaa macrifadiibaa shan inoogu qaybsamaysa sida aynu arkayno een halkan ku ogaan doono hadaba culimo intaanan macrifadaa u gelin nactiga kitaabkeennii kale waan tilmaanay maxtasuusantiin waxaan ku tilmaanay nactiga waxaynu isku ogayn inuu mushtaq yahay mushtaq waa inuu nactigu laabud waxa inuu mushtaq noqdo mushtaq mushtaq waa wax meel laga soo jeexday meel lagala imanaya nactigu waa inuu jiraa nactigu laabud waa inuu mushtaq yahay haddaba culima mushtaq maxaa looga jeedaa waa maxay mushtaqu shan qodob baa mushtaq laysku yidhaahdaayo ogaada shan qodob ayaa mushtaq laysku yidhaahdaa shanta qodob midi waa ismiga faacil midina waa ismiga mafcuul midina waa sifatu lmushabaho midina waxa weeye amhilatu lmubaalaqa midina waa afcalu tafdiil nactigu asal ahaan shantaa waa inuu noqdaa mid ka shantaa mid ka mida noqdaa muawal haddii la odhanayana labaa loo qaybiya shantaa waxaan ahayn baa muawalka la yidhaah oo laakiin shantaa lagu awilayo mid ka mida muawalkuna qiyaasi iyo wuxuu qaybsamaa samaaci qiyaasi iyo samaaci baynu odhan ama qiyaasi iyo hayru qiyaasi baynu odhan qiyaasigu waa toddoba mas'alo kitaabkeenna way ku qornayd kale muawal ama dee jaamid kaynu jaamidka odhan jirnay waa inaad eegto meelaha jaamidku uu dhacayo waa inaad eegto dib ula socotaa hadaba axkaamta nactigu uu lahaa inahaa ayaynu kaga bixi culimo sheekhu wuxuu jeclaystay halkan inuu ku daro macrifiyo nakiro maxaa la kala macrifo iyo nakiro waa maxay hadda cashirkii nactiga way ka madax bannaan yihiin cashir gooniya inay noqdaan bay ahayd sheekhu waxaa seegtay inuu baab gaar u madax bannaan ka dhigo laakiin waxa ku kalifay inuu cashirkan ka hadlo macrifada iyo nakirada waxa ku kalifay nactigan ardayga fahmaya waa ardayga macrifiyo nakiro kala garanaya ardayguna macrifiya nakiro ha sheekhu inooma soo dhigin qasab halkan waa inuu inoo dhigaa markaa macrifiya nakiro waa inuu ina kala baraa maxaa macrifaa maxaase nakiro ah macrifadu waa waxa la yaqaan nakiraduna waa waxaan la aqoonin maxaynu nidhi macrifadu waa maxay baynu nidhi macrifadu waa maxay macrifadu waa wax la yaqaan nakiraduna waa waxaan la aqoon haddaba waxaa macrifo noqda sidiisaba waa toddoba qodob ama lix qodob lix qodoba af carabiga macrifo loo yaqaanaa nakiraduna waa waxaa wixii ka soo hadha aynu eegna bal haddaba waalmacrifatu macrifadu khamsatu ashyaa'a waa shan shay sheekha waxa fiicnayd halkuu macrifada inooga bilaabay inuu nakirada inoo bilaabo waayo yaa asal ah nakirada iyo macrifada yaa asal ah nakirada asal ah maadaamay nakiradu asal tahay nakirada inuu inoo horraysiiye ahayd macrifadiibuu horraysiiyey warniyo maxaan ku garanay talow inay nakiradu asal tahay waaba su'aale nakirada asalaynu nidhiye maxaynu ku garannay nakiradu inay asal tahay nakiradu waa waxa faraha badan ee horeeyo shay kastiba soo maro inteenani hadda waynu isgaranaynaa in badanoo inaga midi soo isma garanayno sheekh jaamac ha soo isma garanayno waynu isgaranaynaa laakiin waxaa jirta maalinaynaan isaquun oo nakira dee nakiradu mayna haddaba ka horraynin haddii iminka nin kastiba uu leeyahay magac baan leeyahay hebel baa la yidhaha sheekh maxamed baa la yidhaha hadduu sheekhu dee maalintu dhashay ma sheekh maxamed buu ahaa mise ilmaa dhashay baa laodhan jiray maaa maalintuu dhashay maxaa ma maxamed isagu soo dhashay mise isagoo ilmaa welada isagoo ilmaa kadib baa magac kadib u macrifo noqdoo la bartay soo caynkaa ma macrifada iyo nakirada waxa asala ayo nakirada asala eeg nakirada asal waxaa taqaaniya waxaadan aqoonin yaa asala waxaadan aqoonin baa asala kolka nakirada in la soo horraysiiyo ayay ahayd sheekhu wuxuu macrifada u soo hormariyey yaa sharaf badan baa la yidhi macrifada iyo nakirada garashada iyo garasho la'aanta yaa faaiidyaa muhiima garasho iyo garasho la'aan yaa maxay kula tahay garashadu waa khatar yaa alcilmu yarfacu baytan laa cimaada lahu waljahlu yahdimu bayt alcizi washarafi cilmigu guri aan lahayn bu ayuu taaga ayuu tiirar u sameeya jahliguna guriga tiirash kale hadduu galo wuu dumiyaaba oo u baabi'iya wax isku dhow adiyo aabbaha haddaad israacdiin oo meel adiga lagaa yaqaano aad isku raacdiin aabbaha ayaa lagu soo dhawayni waray aabbaha ayaa lagu soo dhawaynaya dee adiga darta ilmihiisa waayo ilmihiisani waa macrifo asxaabtiisii buu la joogaa laakiin odaygii lagama garanayo saw maaha haddaba macrifadu way ka muhiimsan tahay xagga nakirada macrifada iyo nakiradu aad bay u kala muhiimsan yihiin ilaa xad ay u kala muhiimsan yihiin wlmacrifatu macrifadu hamsatu ashyaaa waa shan qodob sida saxdaa waa toddoba qodob sida saxdaa waa maxay baynu nidhi toddoba qodob toddobadii qodob mid wuu ka tegeyba waa nakirada maqsuudada la yidhaha ka tegeyba oo sheekhu macrifadii kama dhiginba nakira maqsuuda asal ahaan wuu iskaga tegey annakira almaqsuuda wuu ka tegey waa kow waxaa kalaynu odhanaynaa halkaa lixdii soo hadhayna ismu ishaarihii iyo ismigii mawsuul ayuu ismi mubhama isla yidhi oo laba ka mida ayuu magac qudha u wada bixiyey kolka xabadun baa inaga maqanoo lix baa inoo sheegan wlmacrifatu macrifadu hamsatu ashyaaa waa shan sheeyi alismu lmudmar waa ismiga damiirka la yidhaha damiirka mudmar ismiga mudmarka la yidhaahdo oo kitaabkeennii kale lixdan qayboodan kusoo dhiganay lixdan qaybood isagoo ah ayaynu ku soo marnay kii kale haddaba mudmarka ama damiirka bal la socda almudmar wa damiir waa laba magacoo isaguni leeyahay wey mudmar ama magacuyaal leh waa damiiradu labiyo tobanba asala ana iyo naxnu ana naxnu labadaasi waa damiiru lmutakalim baa loo yaqaanaa ana naxnu waa maxay ana iyo naxnu waa maxay waa damiiru lmutakalim baa la yidhaahdaa damiiru lmutakalim shanna waa damiirulmukhaadaboo anta iyo anti iyo antuma iyo antum iyo antunna shantaasina waa damiirulmukhaadab bal labada luqadood ilahay suu kala fadilay eega anta anti antuma antum antuna shantaaba ingiriisigu yuu buu eeg nin haddaad la hadlaysa af carabiga waa maxay haddaad nin la hadlaysa waa maxay anta gabadh haddaad la hadlaysana anti laba nin ama haddaad la hadlaysa ama laba dumara antuma rag badan haddaad la hadlayso antum dumar badan haddaad la hadlayso antunna waxaasoo dhan ingiriisigu yuu buu u haystaa mura luqa ahayn waa yuu qura bal fiirsa hadda eeg af carabigiina intaasuu inoo bastiyeyuu inoo kala dhigdhigay waxaad eegtaa haddaba alismu lmudmar magacan mudmar ah waa maxay macnihiisu alismu lmudmar ama alismu damiir waa maxay talow almudmar wa damiir maxay noqonayaan waxaa la yidhi culimo almudmar haddaynu soo qaadanno waa min alidmaari adamiir haddaynu soo qaadannona waa min adumuuri haddaba dumuurku waa gaajada iyo boglaalida waa waa dhoobnida damiirka waxaa damiir loogu bixiyey liqilati xuruufihi xuruuftiisa yar ismaaciil waa imise xaraf ninka ismaaciil la yidhaha baleega hadda waa waa toddoba xaraf hadduu ismaaciil jalastu yidhaahdo ama jelasta aad ku tidhaa jelasta halkaad ismaaciil ka odhan lahay toddoba xarafaad ka magacaabi lahayd maxaad ka magacaawday jelasta markaan idhaa ah, maxaan ka magacaabay jelasta markaan idhaa ismaaciil magacaan ula jeedo xaraf qura halkaan toddoba xaraf kaga hadli lahaa ayaan xaraf qura ka magacaabaya waxaa la yidhaahdaa algarad min adamiir alikhtisaar baa la yidhaha qaacidaad tidhaahdaa asalba damiirka waxa loo sameeyaa marka hadalka lasoo koobkoobayo eedan doonaynin hadalka inaad balballaadhiso waa markuu qofku murugaysan yahay oo kale marka qofku waktiga ku bakaylayo oo kale marka qofku uu diiqulwaqti cidhiidi dareemayo oo kale war waxaa la isticmaalaa damiirada ilan hadalka kuma xaragoonaysid markaasi kolkaa damiirka waxaa damiir loogu magacaabay xuruuftiisaa yar kadibna xuruuftaa yar ee iska kookoobanaynu ognahay ayaa damiir loogu bixiyey qolana waxay yidhahdeen min alidmaar alidmaar waa alikhfa bay yidhahdeeno ikhfu waa qarsoonida damiirka xuruuftiisu hamsiga u badan xuruufulhamsiga sifaadkoogaa hamsiya hamsi kolkaa waa cod iska daciifa weeyaan damiirku inkastay xuruufushidda ku jirto laakiin hamsigaa u badan damiirka qolana waxay yidhahdeen codkiisaa qarsoon damiirka saasaa damiirka damiir loogu bixiyey qolana xuruuftiisaa yar bay yidhahdeen kaa doonto dhahoo damiiroo dhani waa macrifo intaa ogow damiirku nakira ma noqdo ana haddaan idhaa ka waran yaa hadlaya horta aniga soo maa de ma cid ilaahay allihii abuuray mooyaane nakira say u noqsee naftayda u garan waayaa ya ana wax badan oonan sheegi karaynin oonan afkan ka odhan karaynin ayaan ka ogahay uurka oo naftayda ku jirtaan ogahay ma aha waa xaqiiqo weeye waayo naftayda dee ilaahay unbaa iga yaqaane waa nafta si fiican baad u garanaysaa naftaada qof kastawba waa xaqiiqo weeye naftaada waa inaad taqaanaa eg wax badan oo runtii xataa cibaaro ragga qaar ay tilmaami kari waayeen bay yidhaahdeen waanu garanaynaa waanu dareennaa war dareenka wuxuu bal noo sheega waxaan waxaad ku garanaysiin waanu fahamnaa war bal hay maxaad ku fahamtay yaa idiin sheegay war naftu waa cajiib naftu waa cajiib haddaad si fiican oo degan wax eegto waa cajiib hal kelmad ba ahlu xadiidku leeyihin qolada mustalaxu inaad aragteen mooyaane xadiidka markay tilmaamayaan xadiidka nebiga waxay odhanayaan hada alxadiid daciif laakin yaluuxu fiihi nuuru nubuwa inta badan muxadisiinta waad ku arkaysiin waxaa lagu odhanaya hada alxadiid saxiix lakin eh, laakin fiihi rakaka fiihi eg waa la macnin kari waaye fiihi rakaka waa eg ducafada waa macno naftoodu ay garanayso oo ku jira oo haddana wax loo bixiya aan la garanayn qaacido lagugu bara malay faniga kudhex jiruun adaa baran doone marka dambe naftaadan haddaaad u fiirsato u fiirsato wax badan ood ka taqaan baa jiraya markaa wax badan ood ka garan doonto ayaa imanaya naftaada cidi kaama taqaan anta haddaan ku dha waadii hortaagantah waan ku garanaya de huwa haddaan idhaan haddaan kaa sheekaynaysen kaaga sheekayn haddaanan ku aqoonin damiirku waa macrifo markaa almuhim damiir waa macrifo waa kow qodobka koobaad waa damiir laba waa mutakalim ana iyo naxnu shanna waa mukhaatab anta anti antuma antum antunna shanna waa haa'ib huwa hiya eh, huwa iyo hiya iyo huma iyo hum iyo hunna saasay labiyo tobankii u qaybsameen qodobka labaad walismulcalam waa ismiga calamka ah calamka waxaa loo yaqaanaa buurta ayaa af carabiga lo odhan jiray alam waa buur laakiin hadda magacan caadigee qofka loo bixiyo inta sheekh imika halkaa fadhida ama arday fadhiya magacoogu waa calam dee magac kastood leedahay ii sheeg waa calam bal waxaad eegtiin hargeysa inta meherad ku taalla hargeysa inta meherad ku taalloo dhani waa calam kuma odhanaya meheradaydana ma yaqaan ya haddaad maanta meheradaada furto ood magac u samayso waa calam waa kuwa calamuun dee adigaba cid aan magacaaga haynin way jirtaa un haddii aad tidhaa meherdan waa la arki waa cid baan aqoonin adba cid baan ku aqoonin waa xaqiiqo weeye kolka waa calam magaalooyinkeenna oo dhan baa calam xataa eg calamku waa magac wax gaara loo bixiyo mobeelkan haddaanan u magac ula baxo mobeelkan haddaan magac ula baxo calam buu noqonaya calam buu ii noqo dee ha la yaabin ee soomaalideenii hore moobeellada hadda magacyo u bixin lahaayeen hadday joogi lahaayeen magacyay u bixin lahayd waayo adhigooga iyo ladooda iyo geeloogu wada magacyo kala lahaayeen ridu riun ma ahayn dee sucuna sucun ma ahayn hashuna haluun ma ahayn neef kasi magac gaarula waa calam markaa waxaa loo kala bixinaya waa wada calam gawaadhida magacyaynula wada kala bixi lahayd inagu markatu iyo bas baynu ku daynay sowmaa magacyaa loo wada kala bixin lahaa gaadhigayga waxaa la yidhahdaa isagoo markatu iyo hebel baa la yidhahdaa waa magac caadiya ah, mushkilad male haddaba calamku waa darajada labaad calamku waa darajada labaad waana macrifae la socda waa muxamedun iyo caliyun iyo qodobka saddexaad alismu lmubham alismu lmubham laba qodob baa isla soo gelaya halka alismu lmubham labada qodob ee alismu lmubham isla soo gelaya waxay kale yihiin ismu ishaare iyo ismi mawsuul ayaa isla soo gelaya halka alismu lmubham maxaa soo gelaya baynu nidhi waa ismu ishaare iyo iyo ismi mawsuul labada ayaa alismu lmubham soo ismu ishaaraha oo dhani waa macrifo sida haadaa iyo haadihi iyo ismiga mawsuulna waa macrifo sida alladii iyo allatii iyo waad ilahaysaa ismiga mubhamkaan labaa ku wada jira baynu nidhi waa afar buu markaa noqonayaa soo maaha culima qodobka kale ka shanaad sheekhana ka afraad buu noqonayaa waa magac kastoo al wata alismu ladii fiihi lalif walaam ismigu hadduu alba wato macrifuu noqonayaa al iigu dar arajul almar'a alkitaab alqalam alsabuura almadiina wax kastood al ku aragto inuu macrifo yahay ogow ashanaana macrifaysay asha ayaa macrifaysay ugu dambayn culimo imisaan soo sheegay horta imisaan soo sheegay damiirka waan sheegay waa kow calamkana waan sheegay waa laba ismi mubhamoo laba isla labadaasi maxay kala ahaayeen ismu ishaare iyo ismi mawsuul afartaa haye igu dar midka shanaad kaasha wata shan saw maaha arrajul oo kale culima waxaa macrifaa oo ka lixaaduu noqonayaa shantaa aynu soo sheegnay ama afartaa aynu soo sheegnay ka mudaafun ilayhi ay u noqdaan isagoo nakiraah kitaab saw nakira maaha kitaab waa inaan damiiru idaafeeyaa kitaab bal hadda ya xagga dambe ka raaci kitaabi waa kitaabkaygii ya-duna waa kitaabii waa ani kitaabkaygii bal haddana kitaaboo nakiraa calamu idaafe maga calama kitaabu ali ali kitaabkiisii bal haddana kitaab waxaad u idaafaysaa ismu ishaare kan kitaabkiisii dhe kitaabu haada bal hadana kitaab ismi mawsuulu idaafe kitaabuladii bal haddana kitaab mid alwata u idaafe kitaabrajuli eeg kitaab waa nakire e ama erey nakiraa ah soo qaada wuxuu dooni ha noqdee erey nakiraa ah markaan soo qaato haddaan mudaafun ilayhi uga dhigo shantaa mid ka mida damiir baan uga dhigay ama calam baan uga dhigay ama ismu ishaaraan uga dhigay ama ism mawsuul baan uga dhigay ama mid alwataan uga dhigay shantaa ah haddaan mudaafun ilayhi mid ahaan ka dhigo kii nakirada ahaa macrifu isku bedelaya armayla socotiin maxaa iga baxay kitaab saw nakira ma aha haddaan rajul mudaafun ilayhi uga dhiga ka soomaalidu waxay tidhaa laba qaawan isma qaadaan kolkaa kitaabu rajul haddaan idhaahdo kitaabkii maanta macrifo noqon maayo waayo faaqidu shay laa yucdi bay carabtu yidhahdeen faaqidu shay laa yucdi ninaan waxba haynin ma waxbuu ku siini kolkaa kii macrifada sababi lahaa waa mudaafulaygan rajulo isagaaba nakiraa kol hadduu nakiro yuuna isaguba macrifo ahayn dee mudaafka hore macrifo kama dhigi karayo goormuu mudaafku macrifo noqonaya mudaafka kitaabi goormuu macrifo noqonaya marka mudaafulilayhigu wii mise mid ahaan yahay shanta macrifo mid ahaan markuu yahay haddaba bal kitaabkiioo damiir wata ii keena ee kitaab oo damiir loo idaafeeyey keena kitaabii ama kitaabuka ama kitaabuhu haye bal kitaaboo calam loo idaafeeyey keena calam kitaabu axmed nin kastaba magacaagu inu idaafee kitaabu axmed kitaabu muusa kitaabu cali kitaabu yuusuf kitaabu muxamed haye bal haddana waxaad samaysaa kitaabkii waxaad u idaafaysaa ismishaare kan kitaabkiisii kitaabu ha ama tan kitaabkeegii kitaabu haadihi haddana ismi mawsuul u idaafee kitaabuladii haddana mid al wata u idaafee kitaaburajuli markaa unbuu macrifo noqon karaa bes haddii shantaa midaan ahayn loo idaafeeyo dee waa nakiro oo waxba ma soo kordhi takhsiis wax la yidhaha buu kordhinaya wax kaluu kordhinaya ma jiro culimo waxaan halkaa anu malaynayaa inaan fahanay macaarifta qaybaheegii bal haddaba kitaabi naga daayo ereyna kira ayaa garanaya erey kaloona kira bal masaajid soo masjid soo masjid masjid nakira ma yahay mise anaa mooday masjidun sow nakira maaha haddaba haye yaa damiiru idaafaynaya maxaan idhaahdaa haye masjidunaa waa masaajidkeennii ama masjidii masaajidkaygii haye bal calamu idaafee ya masjidullaahi ama masjidu axmed ama masjidu yuusuf waa talow qof ma loo idaafayn karaa masaajidka ilan masaajidka ilahay umbaa iska lehe ah. waa loo idaafayn karaa sheekho sharciyan waa loo idaafayn karaayo waxaa la og yahay xilligii nebigaba masjid bani khayf baa jiray kolkaa masaajidka cid waa loo idaafayn karaa ama xaafad baa loogu magacdari karaa ama qof baa loogu magacdari karaa in kastoo ay u fiican tahay isaga iyo qofka isagiiyo ilaahiisa waxa udhexeeya inay siru ahaadaan ay u fiican tahay laakiin mushkilad male haddii qof loo idaafeeyo mushkilad male haddii qof loo idaafeeyo waxaan filayaa masjidii waa damiirkii haye calamkiina waa masjidu cali oo kale waa laba kuma u idaafaynaya ismi shaare masjidu haada kuma u idaafaynaya mid ismi mawsuul ismi mawsuul baan idhi culimo masjidu hawlaay waa ismu ishaare masjidu ladii kun waa u idaafayna mid al wata masjidu rajuli oo kale maa sha allah culimo waan aragnaa nakiradana haddaba waynu tilmaamaya bal intaa macrifadaan eegno waalmacrifatu macrifadu khamsatu ashyaaa waa shan shay alismu lmudmaru waa ismi damiira naxwu ana waa ana oo kale wa anta iyo anta oo kale walismu lcalamu iyo ismi calama naxwu zaydin waa zaydin oo kale wa makata iyo maka oo kale labadan wuxuu u keenay zayd iyo maka wuxuu ku tusayaa calamku inuu wax nool iyo waxa noolaynba noqon karo walismu lmubhamu iyo ismi mubhama naxwu haada wa haadihi wa haaulaai oo kale ismigii mawsuulna uu ka aamusay walismu ladii ismiga fiihi ay ku jirto alalifu walaam al ay ku jirto sida alrajuli waalghulaami oo kale iyo wamaa udiifa loo idaafeeyo ila waaxidin mid min haadihi alarbaci afartan ka tirsan inaguna shan baan ka dhigno ismiga mubhamkaan ismi mawsuulku soo darsanay bal hadda nakiradan aan eegna culimo wixii nakiro noqonayay nakiroy maxaa tahay nakirada waxaa loo yaqaanaa culimo magac kaste oo al haddii lagu daro al aqbalaya ayaa nakiro la yidhaahdaa magacu haddii al marka lagu daro al uu aqbalayo muxuu noqonayaa al haddii lagu daro uu al aqbalaya waa nakiro wanakiratu nakiradu kullu smin waa ismi kaste shaa'icin oo ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya nakiradu waa maxay baynu nidhi waa ismi kastoon la kala lahayn eeg lama kala leh hadda rajul maynu kala leenahay culimo bal sidaa eega rajul kuma odhanaya anunbaa nina ragga meesha fadhiya anunbaa rajula kuma odhanaya waa ma jiro u yidhi uun rasun ka warrama rasun madaxa madaxyada madaxyadan madmadoowe inagu yaala may kala leeyihiin ereyga rasuna kuma odhanaya kayaga unbaa rasi la yidhaha kuwa kale lama yidhaah ma jiro madax rasi waa loo siman yahay madax oo dhani madax wuu siman gacan ka warrama gacmeennu mayna ereyga gacan u sinayn guri ka warrama guryahani mayna guri u sinayn magaca guriya maan loo sinayn eeg nakiradu waa waxa loo siman yahe la kala lahayn baa la sida qalin kale qalimaantan jeebadaha inoogu jiraa way u siman yihiin wanakiratu nakiradu kullu ismin waa ismi kaste shaa'icin ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya laa yakhtasu bihi aan khaas ku ah unan khaas la noqonaynin waaxidun midi duuna aakhare ka kale la'aantii wax la khaasihina ma jiraba asal ahaanba wax la goonihi ma jiro wax la gooni noqonaya ma jiro wa taqriibuhu haddaan soo dhoweeyo war ardaydu waa bilan we yaroo fudud noogu sheeg wa taqriibuhu haddaan kuu soo dhaweeyo tusaale fudud haddaan kaa siiyo oo nakirada kuu caddaynaya waa kullu maa wax kaste oo saluxa uu u suubado dukhuulul alifi walaam al inay gasho wax kastaoo al qaadan kara ayaa nakiro la yidhaahdaa al qaadan kara rajulun ka warrama culima rajulun al ma qaadanaya maxaad odhan rajul haddaba markuu markuu asha uu qaadan karayo inay ku jirin waa nakiro ra'sun ka warrama madaxi ra'sun al ma qaadanaya oo maxaad odhan alra'su waa nakira haddaba yadun ka warrama yadun yadun ka warrama yadun al ma qaadanaysaa nacam alyadu dee waa nakiro war wax kastoo al qaadan karayaaba waana waa nakiro haddaba bal hal tusaalaan idin weydiiyo arrajulu ka warrama arrajulu al ma qaadan karayaa arrajulu al ma ku dari kartaa arrajulu arrajulu al ma ku dari kartaa qof soo jeeda ma toosin kartaa ama ku dhintay ma dili kartaa haddaba u dhintayba ya suurtagal may tahay kolka alrajulu al buu wataa hadda oo al kaloo lagu dara ma aqbalayo maadaamuna alrajulu alde wuuba wataaye suu aqbali alrajul koo buuxa wax ma kusii shuban kartaa ya jawaabtu ma aha alrajulu al baa ku jirta wuu wata al kale ma aqbalayo alrajulu ma nakira ilain al ma aqbalaye alrajulu maaha nakiro waayo ashii buuna qaadan karaynin tanuu sitaha eegin tanuu sita lagama hadlayo tu yarood adigu sidatid ma ku dari kartaa ma ku daba qori kartaa baa lagu leeyahay sidanay kelmadu tahay un al kale ma kusii dari karaysaa rajulun ma ku dari kartaa al rajulun ha dee waa nakira marka arrajul baad odhanaysaa arrajulu ma ku dari kartaa al yarood sidatid may kuma dari kartid dee nakira ma waa macrifo ashaaba macrifaysay wanakiratu nakiradu kullu ismin waa ismi kaste ismiga oo shaa'icin ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa ku faafaya ismiga oo laa yakhtasu bihi auna khaas la ahayn waaxidun midi una khaas la ahayn duuna aakhare ka kale la'aantii wa taqriibuhu soo dhowayntiisuna waa kullu maa shay kaste oo saluxa uu u suubado dukhuululalifi wallaam al inay gasho calayhi dushiisa naxwu rajuli oo kale walmar'ati oo kale arrajuli iyo naxwu rajuli walfaras oo kale arrajuli iyo walfarasi waa nakiro waxaan samaynaynaa culima haddaba cashirkii maadaamuu gebageba inoo yahay hal arday ayaa yaro kici doona insha allah waa ardayga sheekh yuusuf la yidhaah xalqatu zayd bni haabit bal hadda xalqadda yusuf yuusuf waxaad samaysaa cashirkeennan halkaan ka bilaabay ka soo bilow eeg codka kor u qaad baabu nacti ka bilow eeg waxaad sheegaysaa wixii macrifaa un baabunacti baabkaan ku weydiiyey macrifiya nakiro wuxuu yahay baabunacti baabunacti baabkaan ku weydiiyey baabku ma macrifa mise waa nakiro waa macrifo muxuu ku macrifoobay nacti ayaa hee ka ka dambeeya alwata waaya baabunacti waa mudaafun limaa fiihi albaad odhan mid alwata ayaa loo idaafeeyey sawcaynka ma annacti ka warran haddaba ma waa macrifa maxaad ku garatay inuu macrifo yahay al baa gashay haye soo wareeg annactu taabicun lilmancuud annactu ka waran h annactu oo qura ka waran kelmed kelmed baa de aad uga warbixinaysaa waa macrifa haye waa macrifada qaybtee al baa la socotay taabicun ka waran waa nakiro oo kay iska dhaaf wixii nakiraa lilmancuuti ka waran lilmancuuti waa nakiro xalqatu zayd bni haabit waar culimmadii way kaa diideen sheekh maxamed haye sheeg maxaaad ku garatay inay macrifo tahay albal waa caynka eeg waxaad ogaatiin hamsihii yaraa buu meesha ka maqan yahay sababtuu uga maqan yahayna waynu sharxi doonaa culimmada macallimiinta qur'aanku si fiican bay qaacidada u fahmi lahaayeen waayo waxaa la og yahay ereyga asha wata allah marka lagu dira hamsuhu cirku u duulaa labadan laam laamkan dambuunbaad ku garanaysaa inay al wadato mc ma joogo fii rafci fiida ka waran fii fiid waa macrifa saw maaha fii un baan doonayaa waa xaraf xarafkumuna macrifayn mise nakiru ahaa horta eh, xarafku sidiisa ma macrifo a mise nakiru ahaa waa nakiro haya waaya haye xarafku hadda macrifana maaha nakirana maa waa caynkaa wey haye fii rafcihi rafcihi ka waran markaa ah. rafcihi waa macrifo macrifada shanteedii waa midkee waa almudaaf ila damiir rafcihi hada ka waran ku jirta rafcihi waa damiiro waa macrifo wa nasbihi ka waran wa khafdihi ka waran wa tacriifihi ka waran wa tankiirihi ka waran taquulu ka waran haddaba waay qaama ka waran haddaba qaama zaydun ka waran yuu ka socdaa macrifada alcaaqilu ka waran qaybtii asha wadatay weeye waaye wa marartu ka waran wax macrifiin bay ku jirtaa waa marartu tadaa ku jirka waran alcaaqili ka waran jazaak allah khayr sheekh iska fadhiiso waxaan u malaynayaa xalqadaasi inay dhadhowdahay waxaan kicin doonaa insha allah xalqat alcashmaawi xalqat alcashmaawi nacam adaa u jooga sow maaha istaag sheekh annactu taabicun lilmancuud wixii mubtade ku jira cashirkeenna maanta ilan mubtadi waynu ka soo baxnaye waxalla wixii mubtade ku jira noo sheeg annactu taabicun lilmancuud fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi wa tankiirihi mubtade ma ku jira annactu waa mubtade haye khabarkiisii mee taabicun waa khabarkiisii waa war saxa wey waayahay ka soco sidaa isha u mariyo maxaa mubtadiya khabar kale ku jira lilmancuuti ka waran mubtade ma yahay haa mubtade ma yahay maaha mise waaba khabarba lilmancuuti mubtadena maaha khabarnaba waayo mubtade wax laga sheekaynayu ahaa may la sida annactu oo kale nactigaan ka warbixinaya annactu nactigu taabicun eeg af soomaaliga mubtadaha waa inaad si fiican u taqaanaa mobeelku wuu madow yahay masaajidku wuu ballaadhan yahay maalintu way caddahay laydhku waa daciif eg waxaasoo dhani waa waxbaan ka warbixinaya waa mubtade laakiin haddaan idhaa cali baa yimid ama cumar baa tegey dee mubtade kuma jiro waa ficilla markaa waa ficil faaciliyaad markaa doonaysaa haddaan idhahdo kursi baa la jebiyey ama alaab baa la qaatay waa markaana naaybu faacil weeyi baabkuu ka duwan yahay baabkii hore soo caynkaa maaha waa sheekh bal isha sidaa u mariyo mubtade kale oo ku jira soo hel maxaad haysaa wax mubtade kale ah wanakiratu ka horeeyaa ma jira miyaa wlmacrifatu hamsatu ashya wlmacrifatu waa mubtadaa hay hamsatu ashyaana eh, ma khamsadoo qura khabara mise ashyaacada mise labadaba khamsadoo qura waana mudaaf khamsadu ashyaa waa mudaafnilay waa yahay alismu lmudmar naxwu ana iska dhaaf sheekh iska fadhiiso mar xalqat alcashmaawi nin kalaan ka kicinayaa xalqat alcashmaawi nacam hal ninoo kaloo xalqat alcashmaawi ah istaag cashirkeennan hadda aan ka warbixinayno maxaa ficil iyo faacil ku jira annactu taabicun lilmancuuti fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi maxaa ficil iyo faacil ku jira cashirka ah annactu taabicun lilmancuuti fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi wa tankiirihi waxaan rabaa halkaa ficil iyo faacil baan rabaa ya maxaad tihi sheekh taabicun saw ficil maaha taabicun waa ficil saw maaha waa fariid ninkaasi haye sheekh magaca ii sheeg sheekh axmed taabicun waa ficil saw maaha maad ka noqotay haye oo maxaad uga noqotay niyo taabicun tanwiin bay hadda wadataa la soco wax kastaoo tanwiin wata ismi baynu isku ogeyn soo saa ma ahayn haye yaa ficil ku jira bal sidaa weeg xalqat alcashmaawi dhexdeedunbaa iska faa'iidaysan doontaa ma tahay xalqadda ma xalqat alcashmaawi waa cabdicasiis cabdicasiis waa nin odayo halkaa haya istaag saaxiibkaa la eg ficilka ugu horeeya ii sheeg waa taquulu sawsaa maaha ma maadi baa mise waa mudaaric mise waa amar taquulu waa maxay maadi mudaaric amar waa mudaaric waaye marfuuc mise mansuub mise majzuum waa marfuuc calaamatu rafcuhu faacilkiisii waa muqadara maaha mustatir mustatir haye maxaynu odhanaynaa markaa anta haye bal intaa saaxiibkaa u daa axmed baale halkan halii daaye waay axmed iska fadhiisa cabdicasiisow axmed haye qaama zaydun ficil ma ku jiraa aaway naayun faacil mise faacil muxuu qaadanaya faacilkiisiime zaydun okay way alcaaqiluna ma faacil labaad baa ha sow faacil labaad maaha qaama zaydun zayd baa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa waa faacil labaad sow maaha waa maxay haddaba talow waa nacti ha waa cashirkeennan maantaba insha allah iska fadhiiso wa shukran jaziilan maanta intaas inoogu soo ururi waxaan idiin sheegayaa